min shayin shay ah oo gaalada aad ka soo heshaan fa ana lilaahi allaweyne ayuu u sugnaaday khumusahu shan doleel shan meelood hal meel ilahay baa iskale subxaana wa tacaala ilaa ahir aaya xadiidka lix boqol iyo afar iyo kontonaad can aaa waxaa la weri ibnu rabax caطaa ibn abi rabax radi allahu taala raximah llah raxmatan waasica wajal qowlka alle markuu fasirayo wuxuu yidhi qowlka alle waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu waclamuu waxaad ogaataa anamaa hanimtum waxaad waxaad haniimaystaan min shayin shay-a fa ana lilahi alweyne ayuu u sugnaaday khumusahu shan duleel hal meel oo ka mid ah shan meelood hal meel oo ka mid ah walirasuuli rasuulka ayaa u sugnaatay walidilqurba iyo qaraabada markuu fasiray qaala wuxuu yidhi khumusullaahi khumuska alle iyo wa khumusu rasuuli rasuulkiisa khumuskiisa waaxidun waa mid fa ana lilahi khumusa walirasuul waa hal shay weeyaan kaana rasul lahi sal slm nabigeena wuxuu ahaa calayhi sala slam yaxmilu minhu dadka aanan gaadiidka haysan ay ku jihaadaan gaadiid ayuu ka saari jiray oo muxuu ahaa gaadiid ayuu ka siin jiray wayucطii minhu wuxuu ka bixin jiray oo nafaqada iyo ciddi muxuu u raba ayuu wax ka siin jiray wayadacu xayu shaa meel al meeshuu doon ayuu nabigeenna oo wujuuha alkhayr ayuu ku marka waxay ahayd khumuskaas shantaad meelood markii loo qaybiy haniimada qayb ka mid ah oo dhinac loo dhigi jiro nabigeena ayaa gacanta ku han jiray isaga ayaa masaalixda muslimiinta iyo dadka mujaahidiinta ah oo u baahan gaadiidka iyo ciddii wax u baahan ayaa nabigan wax ka siin jiray calayhi salaatu wasalaam eh, xadiidkaas imaam nasaa-i ee saaray waana mursal sanadkiisana waa saxiix weeyaan waa mursal sanadkiisna waa saxiix weyaan maxaa yeelay caa toos nabigan ayuu ugu warinaya alayhi salatu slam marka waa mursal xadiidkii lix boqol iyo konton iyo shanaad can qays ibni muslim waxaa laga wariyey aljadali alkuufi iqa weyaan qaala wuxuu yidhi saaltu lxasan ibni moxamed ayaan weydiiyey ibnu cali ibn abi aalib weyaane moxamed ibni cali ibn abi aalib ninkaas xasan ayaa wuxuu leeyahay ninka la yihahda qays ay wuxuu leeyahy waxaan weydiiyey xasan ibni moxamed can qowlihi caza wajal alla qowlkii ayaa wax ka weydiiyey waclamuu ana maa hanimtum min shayin fa ana lilahi khumuusa ayaa wax ka weydiiyey qaala wuxuu yidhi haadaa hadalka isaga ah mafaatixu kalaami illaahi kalaamka alle kufurfurashadiisa weeyaan fa ana lilaahi khumuusahwadaas waa ilaahay subxaana watacaala hadalkii iyo xunku soo socda oo magaciisu lagu furfurna weyaan amaba la barakaysana way litabaruk fa ana lilahi khumusahu ilahay ma khumus hada arinkan mafaatixu kalaam اlah kalaamka alle kuurfurshadiisa weeyaane addunya maxaa yeele addunya addunyada alaakhiratu aakhiraba lilah alla iskala marka khumus gooni ilahay wuxuu ugu fali lama arka weeyaan qaala wuxuu yidhi ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii haadayni sahmayni fa ana lilahi khumusa walirasuul ay isku khilaafeen labada sahm maxay yihiin ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fi hadayn bacda wafaati rasuulnabiga markuu geeriyooda kadib ay isku khilaafeen sahmu rasuul rasuulka sahmigiisa iyo wa sahmi dilqurba qaraabada sahmigeeda fa qaala qaailu midbaa wuxuu yidhi sahmu rasuuli rasuulka sahmigiisa ilkhaliifati khaliifada muslimiinta ee askala min bacdi gadaashii wa qaala qaailu midna wuxuu yidhi sahmu dilqurba kan qaraabada saaxiibka sahmigiisana liqaraabati rasuul ba askala wa qaala qaailu midna wuxuu yidhi sahmu dilqurba liqaraabati khaliifati khaliifka muslimiinta oo muxuu nabigeena cala boskiis taagan qaraabadiisi askala fajtamaca ra'yuhum ra'ygooda wuxuu ku ururay calaa an yajcaluu inay yeelaan haadayni sahmayn labadaa sahmi fi lkhayli fardaha lagu jihaada iwalcudati diyaargarowga fii sabiili lahi jidka alle subxaana wa tacaala waaciduu lahum ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayl fa kaana waxay ahdeen fii dalika arrinka isaga ah khilaafata abibakrin abi bakr khilaafadiisa labadaa sahmi halkaas ayaa la marin jiray iwa cumara cumar radia allahu canhuma imaam nasaai ayaa soo saaray waana mursal mursalkiisana sanadkiisa waa saxiix weeyaan maxaa yeelay alxasan ibnu maxamed nabigeena alayhi الsalaau wasalaam hadduu wax ka wariyo waa mursal mursal weyaan naam wاlmursalu minhuma minhu saxaabiyu saqط mursalka waa waxaa weya saxaabiga ayaa meesha ka bixi marka taabicigii ayaa toos wuxuu le qaala nabigan wuxuu yihi alayhi salat slam ama nabigan ayaa sidaa sameeyey alayhi salat slaam qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi iyakun haddii ay ahaadaan minkum adinka cishruuna labaatan sabiruna sabrayaan yaqlibuu miatayn laba boqol bay ka qayb noqonayaan ayadaas tafsiirkeed ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdanaad lix iyo kontonaad can ibn cabaas waxaa radi allahu tacala anhuma qala cbdullahi bn cabaas lamaa goortii nasalat ay soo dagtay soo degtay iyakun hadduu ahaada minkum adinka cishruuna labaatan saabiruuna sabrayaan yaqlib waxay ka adkaanayaan miatayn laba boqol shaqa wuxuu dhibay dalik arrinkaas cala lmuslimiina muslimiinta ayuu dhibay xiina goortii furida calayhim lagu farad yeelay anlaa yafira inuusan cararin waaxidu mid min cashratin toban uusan ka cararin fa jaaa kadibna waxaa yimid atakfiif fudayn ayaa timid faqaala wuxuu yihi rabbigan subxaana watacaala alaana hadda ayuu khafafa allahu alweyne fudeeya cankum xaggiina wacalima rabbi wuxuu ogaaday horaan buu ogaaye ana fiikum gudihi inuu ahda dacfan tabardara fain yakun haddii ahayd minkum adinka miatun boqol saabiratun sabarsan yaqlibu ama sabrayaal ah yaqlibu waxay ka adkaanayaan miatain laba boqol qala wuxuu yidhi falamaa khafafa allahu alweyne markuu fuday canhum xaggooda min alciddati tirada naqasa wuxuu rabbi nusqaamiyey min asabri sabarka biqadri maa khufifa wixii laga fuday qadarkii canhum xaggooda weeyaan xilliga hore rabbigan subxaana wa tacala wuxuu yidhi haddii mid adi sabra la helo haddii la helo muxuu ahaa labaatan sabra waxay u birdhigi karaan oo inay u sabraan loo baahan yahin laba boqol qofkiiba markii maxaa ku aadi toban qofaa ku aadi gadaal dambaan rabbigan takfiif u keena subxaana wa tacaala oo waxaa la yidhi halkii qof oo muminka ah ya ha u sabro laba gaalo ha u sabro takfiifkaas ha marka sabarkiina waa hoos baa loo soo dhigay sidoo kale cadadkiina hoos baa loo soo dhigay intaas weeyaan waaya suurat tawbati suura tawba ayuu baabkan u baab ama baraa loo yaqaano xadiidka lix iyo toddoba iyo kontonaad can saciid bni jubayr waxaa laga wari qala wuxuu qultu waxaan u idhi libni cabaasin waxaan ku idhi suuratu atawbat suura tawba yani suuradan magacaasuu bixiy suurata towba ayaan dhahay qaala wuxuu yidhi atowbatu towba suura towba hiya alfaadixa watii wax fadaxaynays yay fadaxaynaysaan almunaafiquun maa zaalad kama ayna zuulin suura towba tanzilu inay soo degta oo ayadihii kasoo dega ay ka mid yihiin wa minhum wa minhum man cahd allah lain aataana min fadlihi lanasadaqnakuna saliin wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum inay soo degta munaafiqiinta ayuu ka mid ahaade munaafiqiinta ayuu ka mid ahaade wa haakada xataa danuu ilaa ay ka maleeyaan anaha ayada lan tubqi inaynan eh, reebi doonin axadan qof oo minhum ayaga ka mid a ah ilaa dukira ilaa haddii uu jira dukir waa lagu sheegaa fiiha gudaheeda in lagu sheega ilaa ay ka maleeyaan weyaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi suura alanfaal suurat alanfaal magaceeda ayaan sheegay qaala wuxuu yidhi nasalat fii badrin duulaankii bader iyo haniimadii iyo sabarkoodii iyo xaaladii malaaigta soo degtay ayay ka waramaysaa weyaan qala wuxuu yidhi qaala wuxuu yii naزlat waxay kusoo degtay bani nadir ree bani nadir ayay kusoo degta weyaan marka ninka la yidhi cbdullahi bn cabaas radi allahu taala anu ardah wuxuu caddaynaya suurat atawba eh, munaafiqiintay banaanka dhigaysaa oo fadaaxaynaysaa waa qodob sidoo kale suurat eh, anfaalna beder iyo xukunkeeda iyo say waxu dhaceen ayay ka waramaysaa suurat اlxashrina niminka ree bani nadir oo rabbigan subxaanaه wa tacaala wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayri walaa rikaab walakin allah yuslit rasulahu calaa man yashaa yuhribuuna buyuutahum biaydihim waydi muminiin factabiruu ya uli absaar marka waxay ka warramaysaa niminka ayaga ayuu leeyahay radi allahu taala arda idan sabab nuuulka ayuu ka warramayaa iyo suuradahaas meelahay kusoo degeen qowluhu tacala qowlka allo uu yidhi wain axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta istajaaraka wain istajaaraka hadduu kaa magangelyo dalbo axadun mid oo min almushrikiina istajaaraku kaa magangelyo dalbo inaad magangeliso faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka dhegaysto uu ka maqla kalaam allah ilahi subxana wa taala kalaamkiisa xadiidka lix boqol iyo sideedii kontonaad can mujaahid ibni jabr waxaa la wariyey raximahullah qal wuxuu mujaahid akhri qowlka alle wain axadun mid wain istajaaraka haduu kaa dalbo axadun mid oo meel mushrikiina ka mid ah, istijaaraku kaa muxuu aha dalbo faajirhu magangeli oo badbaadi xataa yasmaca ilaa uu ka maqla kalaam allahi ilaahay kalaamkiisa subxaana wa tacala iyo qowlka alle insaanu waa qof oo yatiihi nabigu imaana oo fayastamicu kadibna dhegaysto maa yaquulu nabigan wuxuu dhaha iyo wamaa unzila caleyh wixii nabiga lagu soo dejiyey fa huwa isaga aaminu waa aamin xataa yatiihi ilaa nabiga ugu tago oo fayasmaca kalaam allah ilahay kadibna uu ka gaara mamanahu makaana aamin noqoshadiisi meeshuu aamin ku noqonayay ood ka soo tagay ood badbaadada ku qabay xayu jaaahu xayu eh, wakhtigii iyo meeshii jaahu uu nabiga ugu yimid ilaa meeshii aad ka imaaday ood amniga ku ahaa uu ka taga qofka marka gaalka ah hadduu yidhahdo aniga bal aan soo maqla waxaan uu sheega ninkan la yihah moxamed calayhi salaatu salaam nabi maxamed aan maqla badbaado ayaa la siinaya ilaa uu nabiga ugu taga ood khiyaarkiisa kusoo dhegaysto wuxuu rabo kasoo dhegaysto ama habeeniya ama ha kadibna uu nabadgelyo ku laabto oo meeshii aad ka imaadaad ku laabta in la badbaadiyo ayaad rabbigan subxana wa tacala nabigeena faray annagana waan faranahay weyaan annagana waan faranahay weyaan imam buhari xadidka soo saaray fi kitab اtowxiid qowluhu tacaala ajcaltum miyaad yeesheen siqaayat alxaaji xaajiga in la waraabiyo aayaddaas tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo sagaaliyo kontonaad can nucmaan bashiir waxaa lag wariyey radia allahu tacala arda qal wuxu nucmaan kuntu waxaan ahay cinda mimbari rasuuli lah rasulka sal sl mimbarkiisa agsi ayaan joogay fa qaala rajul nin ba wuxuu yidhi maa ubaali danka melihi uma aabayeelayo alla acmala inaann ku camal falin amalan camal oo bacda alislaam islaamnimada markaan islaami kadib ilaa aan usqiya inaan waraabiyo mooyan alxaja camal kale oon danka leeyahay ma lahan weeyaan inaan xaajiga aan biyo waraabiyo ma oyane camal kale oo naafilo ama sunno farasho ah oon gooni hadda iskugu dhiba hadday marba muslim aan noqday oon faraaisha la imaaday camal naafilo iyo sunno ah oo muxuu ah, onan ahayn inaan xaajiga waraabiyo oon isku dhibaa lama arko weyan yani saa ugu fadli badan ama masaa ugu fadli badan ko wa qaala aakharu mid kale wuxuu alla acmal inaan camal falin camalan camal bacda alislaam markaan islaam kadib ilaa an acmura inaan camiro oon ku tukada oon dhex jooga almasjid alxaraam ilaahay subxana wa tacaala beytkiisa xaraamka ah kacbada weeyaan wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi aljihaadu jihaadka fii sabiililah jidka lagu jihaada ayaa afdalu ka wanaag badan mima qultum waxaad sheegteen ka wanaag badan saddex nin baa nin walba marka wixii ku jiray iyo wixii muxuu u arkaya xaq ayuu sheega weyaan iyo wuxuu inuu sameyn rabo fazajarahum cumaru sayid cumar ayaa canaantay waqala laa tarfacuu kor hau qaadeen aswaatakum codadkiina iyo dhawaaqiina cinda mimbari rasuuli rasulka al s mimbarkiisa sal l slm wa huwa isagana yowm jumcati maalin jumcay ahayd ama iyadoo maalin jumca ah walaakin warka lagu laabay idaa salaytu jumcata salaad jumca markaan tukada dahaltu nabiga ayaan u geli fastaftaytuhu nabiga ayaan fatwo soo weydiini oon su-aal soo weydiini fima khtalaftum fi waxaa isku khilaafteen anigaa kadibna idin keeni jawaab weeyaan faanzl allah loweyne ayaa soo dejiya caza wajal ajcaltum war miyaad yeesheen ood ka dhigteen siqaayat alxaaji qofka xaajiga in la waraabiyo oo biyo iyo cabitaan la siiyo ama cunaba la siiyo iyo cimaarat almasjid alxaraam iyo muxuu ahaa masjidka xaraamka yani in la camiro dhismihiisu noqotaya iyo dhexjoogiisu noqotaya oo kucibaadaysigiis noqotaya miyaad ka yeesheen kaman aamana mid rumeey oo kale bilaah alla weyne rumeey walyowma alaakhiri oo wajaahada ku jihaaday laa yastawuuna cinda allah ilah agtiis marka ma sino oo mujaahidiinta ayaa ka fadli badan weyaan saas ayaad marka rabbigan soo dejiy subxaana wa tacaala marka jihaadka darwat sinaam islaam weyaan cid diidi kartan lama arka qofkii jihaad diidan waaba gaaloobaya islaanimadu ka baxaya qofki inkira jihaadka islaanimadu ka baxaya lakin waxaa shardi ah jihaadka inuu noqdo jihaadka shardiga nabi maxamed uu rabi fuliyey oo oofiyey laakiin jihaadka muslimiinta dhiigooda iyo abriyada dad iska rayadaho masaakiin iyo ladgumada ama la qarxina kaas jihaad lama yihahda ka isaga waxaa weeyaan waa magaxumeyn jihaad saas weeyaan laakiin jihaadka rasmiga ah waa fard mararka qaar fard alcyaanu noqonaya marna wuxuu noqonaya fard kifaaya laakiin diinta islaamka lafdhabarkeeda waa darwat sanaami islaam waa kuruska baarka ugu sarreeya siduu nabigeena sheegay sal allahu alayh ali waslem acmaasha ugu fadli badan ayuuna ka mid yahay marka in laisku dhex qaso marka jihaadka xaq aha iyo midkaan cabadkaoo ciyaarta ah maxaa weeyaan waa wax aad runtu dhib badan lidalika dadka qaar maanta waxaad aragtay jihaad markay nafa qabani inay cararaani kuseegin sooma garan qaarna waxaa weeyaan waxay u haystaa marka jihaad la yidhaahdo midkaas un mataqaanaa un isku dhex ridka maarata isku dhex tuur muslimiintaano saan iskaga cibaadaysan isku rig isku dhex rid mid miskiin oo salaad ka soo baxay oo muxuu ahaa rabbi oo janno isila oo ku baxa qac kasii ka carar jihaad waxaas wax jira maasha wax ayaga waa tahluko waa halaag nabigeena sal allah alay slm dad munaafiqiin aho cad oo la yaqaan oo gaalo ah ayaa sal allahu alayh intuu yimaado ayaa wuxuu samayn jiray in la dila ayaa saxaabada ay fari jireen amaba ay saxaabada codsan jireen cafwan lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alacazu minha ladal haddii magaalada madiina u laabana kaanaga cizada badan oo munaafiqiinta ayagaa isku wadaan wuxuu ka saarayaa magaalada madiina kuwaan dulaysan yaa loola jeeda waa nabi maxamed ala sl saabadiisi arrintii marka nabiga loo sheegay alayh slat slam saxaabadii qaara seef la boodeen oo yidhahdeen qortaan goyna mayo hataaban dhahay faraha kala baxa nebi maxamed saxaabadiisa layna inay suuqa gasho oo islaamnimadii dadka ay ka cararaan ma rabu yidhi nabiga ala slat slam marka hadda qofkii aad islaan ugu yeerto intay balaayadan iyo qaraxyadan iyo fidnadan bilaabanin ka hore wadanka rag jooga waad garanaysaan kenyadan aan joogno hurubaagaa la tegi jiray microfon la qaadan jiray gaalada maalintii konton boqol konton boqol ayaa soo islaami jiray ayagaa iska soo yaaci jiray haddana maanta markay arkaan qof khamiis wata iyo qof diin ka sheekayna inay ka cararaan baabuurkaa laga degi ayaamihii hadda basaska la qarxin jira waxasuustaan gabdhaha xijaaba markay soo galaan baabuurka dhan waa laga wada degi markaasuu le warni gabar waxaad yeelaysaa lacagtaadina waatan iga deg suuqlaan ha idhigin beriga horena waa markaad soo gashay waan xasuustaa markaad adoo khamiista soo gashay sheek kariib kariib mu inta meesha lagu banay lagu fariisin jiray maantana waxaa weeyaan nin un qarxina nafa dadka nafa wada qabana marka mushkilad waa noocaas nabigeena markuu le alay sl slam yani laa yataxadau الnaas ana yaqtulu asxaabahu marka inaad diinta ilaahi subxaana watacaala aad sadi qof noqdo dadka horjeero u dhigo oo dadka ka leexiy diinta waa khatar arrinteeda halis weeyaan waaya ayib qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum muftiyaalkoodii culimmadoodii iyo waruhbaanahum suufiyaalkoodii oo cibaadada badna arbaaban rabbiyaal ay ka yeesheen min duuni illah wlmasiixa bna maryam xadiidka lix boqol iyo lixdanaad can cadi bni xatim waxaa la wari qala hir cadi ataytu nabiya nabigaan u imid sal slm wa fii cunuqi qoortayda ayadoy uu ku sugan yahay saliibun saliibkan masalabaha caadiga oo gaalada ay xirtaan nasraani ayuu ahaa ninka cadi bni xatim radi allahu ta an arda oo min dahabin weliba dahaba faqala wuxuu yidhi cadiy cadiyow irax canka haada warkiska turuxan alwathan ee weliba sanamka ah samictu markaasaan maqlay yaqra'u isagoo akhri nabigeena fii suurati bara suurat baraa ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum muftiyaalkoodii iyo waruhbaanahum suufiyaalkoodii arbaaban rabbiyaala min duunilah alla sokadii qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaa slaam amaa inahum iyaga miya lam yakuunuu ma ay ahayn yacbuduunahum kuwa caabuda ma ahayn oo u sujuuda u rukuuca waxaa weeyaan tuuga ma ay ahayn walaakinahum iyaga kaanu waxay ahayn idaa axalluu goorta ay banneeyaan lahum ayaga shay-an istaxalluuhu ay banaysan jireen waidaa xaramuu calayhim haddii ay ka xaramayaan shayan xaramuu ay xaaraan yeeli jireen saasay ahaayeen cibaadada uu rabbi le marka itakaduu axbaarahum warubana arbaba min duunilah waa aacada weyaan yeelitaanka ay warka yeelaayeen waa shirki aaca annaga waad aragteen hadda geel baa lasoo dhici kadibna sheekh madax duubana loo keeni soo ma ya markaasuu le hashi xagga iska dhig inta kalena waa qalinkuugu jiidaya waa xalaal waa lagugu duugi waa lagaa dhaxli waxaa kadaa waa ku xajin kartaa xasbana allah wa nicma alwakiil itakaduu axbaarahum warahbaanahum min duuni illahi waa sidii o kale qowluhu tacala qowlka alla u yihi waladiina kuwa yaknizuuna banginaayeen oo kaydinayeen adahaba dahabka iyo alfidat fidada walaa yunfiquunaha aanan ku nafaqayn fii sabiili lah fabashirhum xadiidka lix boqol iyo kow iyo lixdanaad can khaalid ibni aslam waxaa laga wariyey mawla cumar bn khaaab raximahullah qaala wuxuu yidhi kharajtu waxaan baxay maca cabdiraxmaan ibni cumar maca cabdullahi bni cumar ayaan la baxay radi allahu ta an arda falaxiqa waxaa ka daba imaaday acraabiyun reer baadiya faqaala lahu wuxuu yidhi qowlullahi qowlka alla uu yidhi wladiina kuwi yaknizuuna kaydinaayeen ama kaydsanayeen adahaba dahabka walfidata fidada walaa yunfiquunaha aanan ku nafaqayni fii sabiila jidka alle ayadaas iga waran ii fasir lahu wuxuu ku yidhi ibnu cumar man kanasaha qofkii kaydiyo oo bangiyeysto oo falam yuadi aanan gudanin zakaata zakadeeda fa weylun waadi ama halaag ayaa isaga usugnaaday inamaa in kale ma ahani kaana haadaa arrinkan wuxuu ahaaday qabla an tunzl intaan lasoo dejinin ka hor azakaat zakadii falama unzilat goorti lasoo deji zakadii jacalaha allah alowin wuxuu ka yeelay tahuuran lilamwaal maalka mid dahirta ayuu zakada ka yeelay nadiifiso uma intaa kadib iltafata dhinac iu eego faqaal wuxuu yidhi ma ubaali uma aaba yeelay danka malihi low kaana lii hadduu ii sugnaaday lii aniga uxudun buurta uxud dahaban oo weliba dahaba aclamu aan ogsoona cadadow tiradiisa aan ogsoona wacmalu fiihi aan ku camal falo bitaacati lahi taacada alle oon khayrka aan ku bixiyo waxba dhibo ma arko weyaan maalka si kasta ood u badan yahay haddii marba cadadkiisa aan aqaano jidka allana aan ku bi zakana maxua aan ka bixina ilaahayna subxaana wa tacaala aan taacadiis ku godani wax dhibaato ma arka ayuu yidhi marka berigi hore marka waxay ahayd in waxaan la bangiyeysto oo la kaydsada lama ogoleen siduu cabdulahi bin cumar uu sheegay radi allahu taala arda maxaa yeele baahi badanaa jirtay adoo marka baahi badan ay adduunka ay taallo inaad mxuu aha malaayiin aad kaydsato waa cajiib waxaan aad ula yaaban khitaabkii ama hadalkii eh, walaalkan ordoqan uu ka jeediyey meeshii new york mandhowed wuxuu ka warramayay dad kooban afraad yacni miqaab miqaab dad boqol ka yar aada u yar gacantooda inta ku jirta gacantooda inta ku jirta ayaa waxay ka badan tahay adduunka dadka ku nool boqolkiiba siddeetan inta gacantooda ku jirta bada boqol gaariin alaa eega boqol dadaan gaarayin gacantooda dhaqaalaha ku jira ayaa adduunka dadku nool boqolkiiba siddeetan milyan adi cadad aada u badan ayaa ayagaa ka dhaqaalo badan inta ayada marka laa zakaan laga bixinayn walaa khayran laga samaynin bal ayaga yaa lagu dulmina muxuuna ka cuni karaa wa wuxuu kuleeyahay eh, laba boqoloo bilyan ayaa meel u taalla shan boqoloo bilyan ayaa u taalla trilyan ayaa sanka ayuu saaray trilyan haddii la helo oo hadda trilyan kenya loo helo oo dollar nin walba waxaa weeyaan guri fillahu gadanayaa baabuur ku socdana waa gadani wax walba toosayaan tusaale kenya dhanba inta ku nool afartan milyan nin walba dhinac u jeesani sooma marka imtixaanka yeela taas wey xilligaas oo kale marka ay baahida badnayd dhaqaalaha in la kaydiyaa la diiday kadibna gadaal dama ayaa waxaa la yidhi diiba zakada la bixiya khalaas wixii dee sadaqood bixinaysa waa gooni laakiin inaad dhigato odkaysato waxba dhibaato ma lahan ilan zakadiiya mogta la bixinaya zakadiiya wax taraysa bal annaga hadda ummaddan soomaliya zakada sida ayta loo bixiyo faqriga aad buu yaraan lahaa amnigu dhammaan lahaa weeyaan laakiin zakadii si waxaa loo bixinaya ninka masaajidku imaanaya qof miskiino halkan fadhiya ayuu tegi kun shilin ayuu siinaya meeluu ku qoran qaraf maxay ahayd waa zakadii laba kun uu siinaya wadaadku ayaabo wuxuu dhihi war mid miskiina ah, kansar aad ku dhac halkan taagan toban kun uu bixinaya meel igu qordhag wahaakada waxay ku baxaysaa marka bahashi si un adiga muxuu ahaa yani aad iyo aad u tabardaran oo wixii aan isku aadanin haddii adiga inta lacag day lagaa qaad kadibna maalintii konton shilin lagu siiy oo sanad muxuu ahaa laysu kaa dabadhiga maxay kuu tartay ay ku tartay lama arka kale weyaan naam waa yahay waa yahay lafdu ibn maaja ibn maaja lafdigiisa weeyaan bukhaari ayaa asna soo saaray mucalaqan saas weya waana saxiix qowluhu tacala qowlka low yidhi aladiina kuwa yelmizuuna cebaynayan almuawiciina kuwa samafasha kuwa samafalka la imaada oo wax sadaqaysto kuwa cebaynayeen aayaddaas tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay amaba halkaan ka gelina xadiidka lix boqol iyo laba iyo lixdanaad can abi mascuud albadri waxaa taala arda qal wuxuu yidhi lamaa goortii la faray bisadaqad sadaqadana la faray kunaa waxaan hanin nataxaamalu kuwa xamaal mashaqo xamaalno xamaalka caadiga ah oo wax yar la xamaalamaana xamaal culus oo dhib ayaan soo xamaali jirnay kunaa nataxaamalu kuwo waxaa weya xamaal culus soo xamaash ayaan ahanay fa jaaa abu uqayl oo qorya iyo waxyaaba noocaas oo loo bahanya magaalada in la iibgeey ama la iibsado loo baahanya ayaan soo qaadi jirnay fa jaa waxaa yimid abu cuqaylin ninka abu cuqayl ayaa imaaday binisfi saacin saac nuskiis saac waa laba kiilo iyo ruuc nuskiis marka kiile iyo meeqay noqonaysaa iyo ya kiile iyo tumin allah yafta calayk hilitumin ayuu la imaaday waaya fa jaca waxaa yimid marka abu caqiil ninka la yihahdo binisfi saacin kiili tumin ayaa la imaaday wa jaa insaanu nin waxaad la imaaday biakara min wax ka badan aad u badanaad keenay fa qaala munaafiquuna waxay yihahdeen dhan loogu badbaada lama arka munaafiqiinti ina allaha laweyne lahaniyun waa mid ka deeqtoomo oo ka maarma can sadaqati hada kan miskiinka oo kiilaha iyo tuminkooda ilahay muxuu ku fali kan sadaqadiisa ilaa riyaa istutus unbuu u samey kana adiga kana makaama badbaaday waa imtiaan munaafiq fanaزlat kadibna waxaa soo degtay aladiina kuwii yalmizuuna ceebaynayn almuطawiciina kuwa samafasha oo wanaagga la imaado meel muminiin ka mid ah fi sadaqaat weliba sadaqada ku samafasho waladiina kuwii laa yajiduuna aan helin ilaa juhdahum tabartooda ma oyane muxuu ahaa waladiina ilaa juhdahum fayaskharuuna minhum way ku jasirayaan sakhira allahu minhum ilaahayna uu ku jasjesaya oo waxa weeyaan ayaga ayaa muxuu ahaa oohin iyo calaacal u dambayn doonaa hal qodob marka waa muhiim masalada la yidhahdo dadka in wax laga sheega lamziga waylun likulli humazatin lumasa qofka marba hadii aad inaad jeesjees iyo yasitaan iyo ceebayn iyo baabkaas hadii qofka aad ku aragta sifa culus iyo tiimbar culus oo tiimbarah munaafiqiinta ka mid a ah ku yeel qofkan hadduu xataa uu faasiq yahay ood ilaahay subxana wa tacala ku caasiyey oo muxuu ahaa xaalad adag uu ku jiro waxba ku jeesjeesin adiga waxaa ku yeela wanusxu likulli muslim qofka muslimka inaa nasaaysa inkaar qabow meeshuu see taagan yahay bale allah kurida may bale allah kuridaas looma baahna waxaa loo baahan yahay war khayr allah kusii kaali waxaan aad ku jirta naaraad ku gelaysaa weliba si fiican oo wanaag badan nin baa salaadda hadlayna agtaada kuwa inkaar qaban salaadda muxuu hagaajinayna agtayda taagan hadhihin dhabsii isaga intuusan kicin ka hor waxaad yeeli sunaysan salaadii saana ka hadlaysane yani iska hagaaji wahaakada annaga marka waxaa noola dardaarmay waxyaabaha nabigeenna ay saxaabada kula ballameen baycadu kula galeen waxaa ka mid ahaa likulli muslim laakin wاllamzu likulli muslim taas waa masaa'ib waa dabaalnimo xaalad khatara weeyaan waa nabigeena uu sheegay alay slat slam atadruuna man almuflis qaluu almuflisu fiina man laa mataaca walaa dirham qaala almuflisu man yaأti qof acmaal badan la imaan doona kadibna kan caayay kan dilay kan mxuu aha dharbaaxay hakada yani kan maalkiisa qaatay waakada kadibna mid walba qeyba laga siinaya naartama kadibna isaga oo mxuu ahaa murtaxan ama isagoo dembiye badan ay saaran yihiin lagu turaa ciyaada bilah waa khatar marka waaya qawluhu tacala qowlka alla u yihi walaa tusalii ha ku tukanin calaa axadin mid oo minhum ayay ka mid maata geeriyooda abadan munaafiqiinta mid kamid ah oo geeriyooda ha ku tukanin saasaa nabiga amar lagu siiy alayh slat slam xadidka lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad can ibn cumar waxaa lg radi allahu tala anuma qal cbdullahi bn cumar lamaa goorti tuufiya la oofsaday uu geeriyooday cabdullahi bn abi bni saluul munaafiqiintii janankoodii janankii munaafiqiinta munaafiqiin janan ay lahaayeen iyo cornayl cornaylkoodii lamaa goorta wafiya u geeriyooday cabdullaahi ibnu ubay madaxweynahooda u geeriyooday qaatalahu llah jaa waxaa yimid ibnuhu wiilkiisii baariga ah akhyaarta ah cabdilaahi cabdilaahi ibni cabdilaahi ayaa yimid cabdulaahi ibni cabdilaahi weyaan ayaa imaaday ilaa rasulilah bu imaad sal slm fasalahu markaasu wuxuu nabigu weydiistay an yuctiyahu inuu siiya qamiisahu qamiiskiisa qamiiska nabiga u xirnaa shaarkiisii qamiiskiisa inuu siiya yukafanu fiihi ama yukafinu fiihi inuu ku kafaniyo abaahu abihiis faacaahu kadib nabig waa siiy ala sl muxuu siinaya wuxuu siinaya cunugan qalbigiisu ilaalinaya wiilkan muslimka oo khiyaarta ah xataa beriga ayadahayd ninka u istaagay aabbihiis oo magaalada madiina u diiday oo seef intuu qaatiyiri muxuu ahaay muxamed ayaa casiiz adigana daliil ayaa tahay ninkan aabbihiis magaalada madiina u diida isaga ahaa nin iimaankiis halkaas u gaar u ahaa aad uga xanaaqe markii nabiga inuu ninkan saas ku yiri u maqlay alayh salaa slaam lain rajacna ila almadiinati layurijana lcazu minha اdl markaasuu albaabka magaalada u istaagu yiri abadan wallahi inaadan gelin ilaa ninka aad ku tilmaamtay nebi maxamed alai sl oo muxuu ah daliilka uu ka idmo ilaa marka dambe nabigu u yihahdo aabbaha faraha kale bax aw kama qaala sala allahu alayh wala marka ninkaas qalbigiisu ilaalinay nabigeena ala slam fasal kadibna wuxuu nabigu weydiistay inuu siiya qamiisu qamiiskiisa yukafinu inuu ku kafanay fiihi isaga abahu abihiis factaa wuu siiyey uma kadib sa'alahu nabigu wuxuu weydiistay an yusalli caley muxuu ahaa aabbo iskaga dulduka iskaga duka taasuu weydiistay intaas waa taqaanaa waladka naxariistiisa iyo aabihiis inuu janno gala si raba iyo inkastoo qalbiga usan qofka gacanta ku haynin inuu aabihiis nabiga ku tukada ayuu nabigeena ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam faqaama cumaru nabigu ka yeelay faqaama cumar cumar ayaa istaagay faaada kadib in wuxuu qabtay bihawbi rasul nabiga maradiisu dhabsiiyey waqalu ya rasu rasuulka allow tusalii al tusalii cali maad ku tukanaysaa waqad nahaaka rabuka rabbiga iyada uu kaa reebay an tusalii cali inaad ku tukato faqaala rasul wuxuu yidhi inamaa in kale maahn khayaranii wuu i khiyaargeliyey idoramaadgeliyey allahu alweyne oo faqaala alla wuxuu yidhi istakfir dembidhaaf weydiin lahum ayaga aw laa tastakfir ama dembidhaaf weydiin lahum iyaga in tastakfir haddii aad dembidhaaf weydiisa lahum iyaga sabciina maratan falan yfir allahu lahum ilahay dembigooda ma dhaafo wasaiiduhu cala sabciin toddobaatan waan ka kordhina ilan toddobaatan rabbi ku qayde toddobaatan waan ka kordhinaya saasuu nabigeen yidhi sal l slm qaala wuxuu yidhi inahu munaafiquun ninkaa waa munaafiq waa uurka gaalle uurkuu gaal ka yahay qaala wuxuu yidhi fasalla caleyhi rasullahi ku tukaday cumar oo muxuu arrintii ku dhegan nabiga ayuu nabiga uma dhagjala uma sinuu ku tukaday faanzl allah allaweyne ayaa marka soo dejiyey walaa tusalli ha ku tukanin oo minhum ayaga ka mid ah abada weliga walaa taqum haduu istaagin calaa qabri qabrigiisana ag istaagin ayaa amar lagu bixiyey ilan waa gaal inahum kafaruu biاllah wamaatuu nacam saas weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo lixdanaad can cumar bn khaaab waxaa radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi sayd cumar lama goorti maata uu geeriyooday cabdullahi ibn ubay ibnu saluul munaafiqaas duciya lahu rasuula nabiga alla ayaa looga yeeray liyusalli caley inuu ku tukada falama qaama rasuula gortuu nabiga istaagay wahabtu waan booday dhab ilayhi faqultu waxaan idhi ya rasul rasuulka allow atusallii calaa bni ubay cabdullahi bni ubay masaluul miyaad ku tukanaysaa waqad qaala isagoo yidhi yowma kada wakada kada wakada maalin hablaaya isagoo saa yidhi lain rajacna ila madiinata ayaa ka mid ah waxaatii nabigeena cala sl slam isagoo dameer saaran saxaabada ee la socota isagoo majlis fadhi soo markaas markaasa wuxuu yihi dameerkan iyo urkiisi iyo waaan naga leei haddii aad waaan rabto meelahaas kale lakin anaga xaafadanaga hadallo dhib badanoo de haddaan la koobi karin iyo mu'aamaro tiro badan wixiiu nabiga xasuusay calayhi salaatu wasalaam maalin fulaan iyo maalin fulaan calayhi qowlahu hadaladii uu dhahay ninka cabdulahi bin ubay anoo u tirtirin u sheeg sheegi fatabasama rasul nabiga lagu dhoola caday calayhi salaatu salaam yaa uu muusooday sala allahu calayhi wa qaala wuxuu yidhi ahir canii ahir cani war iga leea eh, yaa cumar cumar iga leea dib iga mar ama gadaal iga joogsa falama goorti atartu calayhi aan ku badiyey qaala wuxuu yidhi inii aniga khuyirtu waa la khiyaargeliyey fakhtartu waxaan doorta inaan muxuu ahay aan toddobaatan jeer ka badan alla dambidhaaf weydiis low aclamu haddii aan ogaan lahay anii aniga in zidtu haddii aan kordhiya cala sabciin yukfar lahu in loo dhaafa la zidtu caleyhi waan kordhin lahaa waayahay qala wuxu yhi fasalla caleyh rasul nabiga all ku tukaday uma insarafu wuu laabtayo falam yakuthu muusan nagaanin ilaa yasiiran in yar mooyeen xataa nasalat ilaayataan labada aayaod ilaa ay ka soo min baraat suurati baraa walaa tusalli ha tukan calaa axadin minhum ay ka mid ah maata geeriyood abadan weliga ilaa qowlihi laga gaaro wahum faasiquuna wamaatuu wahum faasiquun ayagoo faasiqiin oo daacada ka baxay oo gaaloobay ay dhinteen weyaan qaalu yidhi facajibtu waxaan la yaabay bacdu gadaal damba cumar ayaa hadalka wato min jur'ati geesinimadayda iyo dhiiranaantayda calaa rasul rasulka ku dhiiraday yowma idin maalintaas ayaan aad ula yaabay dhiiranaanta aan dhiiraday ayaa laftirkay gadaal muxuu ahay yani isla yaabe weyaan wallahu warasuuluhu aclam alla rasuulkiisa ayaa ogaan badan qowluhu tacala qowlka alla yidhi maa kaana xadiidkaas imaam bukhaari ayaa soo saaray weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi maa kaana linabiy nabi uma sugnaanin iw aladiina kuwii aamanuu alla inaba rumeeyey an yastakfiruu inay dembidhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina gaaladii taas ayada arrin u furan oo loo ogolya ma ahan weyaan xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu abu hurayra lamaa goorti xadarat abaa aalibin abaa aalib goorta ay kusoo xadirta alwafaatu geeridii ataahu nabiyu nabiga u yimi sal lla slm wa cindahu agtiisana cabdullahi ibnu abi umaya cabdulahi bn abi umaya iyo abu jahlin labadaas nin waxaa weeyaan ru'uusu lkufri gaalada raggooda madaxdooda ahaa ayay ahaayeen labadaas nina marka waxay la joogaan abu aalib kow abu jahl ibnu hishaam faqaala lahu rasul wuxuu yiri sal slm ay cam adeerow inaka adiga acamuhum kuwooda ugu weynaanta badan calaya dushayda xaqan ayaa tahay kan kuwa ugu weynaanta badan calaya dushayda xaqan inta xaq igula ninka ugu aq weyn ayaa ugu xaqnimo badan oo waxaa weeyaan abaal igula wa axsanuhum cindi yadan gacan iyo muxuu ahaa abaalna kan ugu wanaajin badan agtayda ayaa tahay walaa anta adiga ayaa cadamu xaqan adiga ayaa walaa anta adiga ayaa cadam weynaan badan xaqan xagga xaqa calaya dushayda min waalidaya labadii dhashay adaa iga xaqnimo badan faqul waxaa tirahdaa marka haddii ay saa jirto kalimatan kalimad oo tajibu laka ay kugu waajibta tajib ay waajibta laka adiga caleyhi dushayga bihaa iyada sababteeda ashafaacata shafaacadda iyo ergada ergeynta oon alle kaaga ergay yowma alqiyamati maalinta qiyaamo qul waxaa tirahdaa laa ilaaha ila allah intaasun ku dhawaaq weeyaan faqaala lahu waxay ku yidhahdeen atarqabu miyaad nacaysaa oo isaga tegaysaa can millati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisii miyaad isaga tegaysaa fasakata wuu facaadaha calayhi rasulla rasuulka alla uu ku celceliyey ayagana markaad ku celiyaba waxay leeyihiin atargabu can millati cabdilmualib intaas ma dhaafinayaan halkaasay matolkii aad ka tegaysaa dhaqankiisii qaala wuxuu yidhi ana aniga calaa millati cabdilmualib ciyaadan billaah cabdimualib diintiis ayaan ku suganahay famaata kadibna uu geeriyooday waa halis wey marka faqal nbi nabig wuxu yh sl slm la astakfirana dembi dhafaan ku weydiin aan ku weydiin laka adiga maa lam unha canka ilaa aan liga kaa reebin intaan mxuu aha ilah iga kaa diida ilahay dembidhaaf baan ku weydiini faanzl allah alweyne ayaa soo jeeda caza wajal maa kaana uma sugnaa linabiyi nabiga iyo aladiina kuwii aamanuu alina rumeeyey an yastaqfiruu inay dembidhaaf weydiiyaan limushrikiina gaalada walow kaanuu ulii qurba kuwa qaraaba nimo u saaxiib ha noqdeene min bacdi maa tabayana lahum goortay u caddaatay kadib annahum gaaladaas asxaabu ljaxiim inay asxaabu naar yihiin marba hadduu qof gaalnimo ku dhinta waa asxaabu naar wamaa kaana ma ahan istikfaaru ibraahima nabi ibrahim dembidhaaf weydiintiisa liabiihi abiis uu dembidhaaf u weydiiyey ilaa can mawcidati iyah ballanqaad u ballanqaaday unbay un ahayd falamaa lahu goortay u cadaatay anahu caduwu lilaahi inuu alla yahay gaal yahay tabaraa minhu ka gacmo taagtay radia allahu tacala arda sal allahu aleh waslm ila ahi aaya alxaakim ayaa soo saaray fii musadarkii imam dahab wuxu le waa saxiix weyaan suura yunis suura yunis ayaan ayaan gudbayna toba waa ka gudbinay qowluhu tacala qowlka allu yidhi qul waxaa tidhahdaa nabi allow bifadl illahi fadliga alle iyo biraxmati naxariistiisa fabidalika ninka isaga ah fayafraxu ku farxina <laughs> mawliidka ay daliil u tahay mawliidka markii la yihahdo muxuu ahaa mawliidka culama allah maad iska dhaaftaan waxba daliil uma haysaane qur-aanka ayaan ku haynaa oo tee wayaan qul waxaad tirahdaa nabi allo bifadli illahi fadliga ilaahay iyo biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru ma yajmacuun ha ku farxina waa mawliidkii daliilkaas ma qabasheen soo maqbuul maha waa wax la yaab runtii waaya xadiidka lix boqol iyo qofka markii la weydiiyey ninkii laga sheegi jiray waxaa weeyaan nin caamo ah oo diinta aanan aad u aqoonin oo laakiin madax duuban oo dadkana ay ka dambeeyeen kolley odayaasha aad ba u yaqaanaan qisadaas ayaa meel imaadayoo meeluu joogay nin caalima ah markaa ka dul imaaday ninkiio de waxu qasana saad u qasa yuu arkay markaasaa waxaa weyaan ninkaa waaad sheega maxaa ahayn see wax u jiraan nink wax walbu dabagidinaya de nin aqoon lamaa mogta qofka duusan aqoon lahayn qof indhoodoo kale kadibna inta ku dhaca inta ku dhaca wax walbu iska fatwooni arooshii marka waa cudsaatay sheekhi markuu hadlay sheekh hebel maanta laga hadlay markaas waxaa la yidhi dadka laysu keena munaadaro waa iyo dood cilmiyeed geedaa la iskugu imaaday kadibna markaasaa wuxuu yidhi ninkan saddex su-aalaan weydiina hadduu nacam ku jawaabo wax kale ka sugina usha hala saara ya marka qaar waxay yidhahdeen suurat اlikhlaas ilaahay subxana wa taala soo qul huwa allahu axad muusan dhihin nacam kala taala maya samad ha lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ha maxaad sugaysaane ushaa la saar wadaadka miskiinkaha waa sidaasoo kale moogta marka mararka qaar waxaa weyaan qofka hadduusan marba aqoon ay jirin uu iska dhex dabaalanaa intuu ku dhici intuu ku dhici intuu ku dhici wax alle wuxuu rabo marka sheegi marka dad iska dhaga xiran oo waxaana dee la soo qabsaday marka la yidhaahdo waxaa weeyaan aayaddan qur ilaahay ku soo dejiyey qaar waxay yidhahdeen ilahay baa mawlida subxana wa tacala acuudu bilah oo nabiga ayaa mawliday laftirkiisii sal allahu alay oo saxaabadii ayaa mawliday waa imtiaan xadiidka lix boqol iyo lixdanaad can cabdiraxmaan ibna abza waxaa laga wariyey ibna abza ma taqaanaan cabdiraxman abza ayaa ii sheegi qisadiisa iyo wuxuu meesha ku noolaa iyo shaqadu qaban jiray nacam ashirkama soconaya isagoon la sheegin misaa munaasabaan kusoo mara sheekh allah wa iyaakum cabdiraxmaan bn abza iyo qisadii sayd cumar yaa xasuusta fadal ahi yaa ugu soo tagay sayd cumar miyaa kale ayaa ka soo Ah. taqriiban qisada adiga daraf fiican baad ka haysaa lakiin daraf baa kaa maqan ninka su-aasha oo waaligiisii iyo ninkii gabnatooraha ugu ahaa magaalada maka weydiiyey waa sayid oo yidhi magaalada maka meel cusfaan agteeda uu hor imaaday markaasaa wuxuu yidhi magaalada maka ad soo tagtay markaasaa wuxuu yidhi ibna abza ibna abzana muxuu ahaa mid addoon ahaan jiroo mawla min mawaalihim markaasaa wuxuu yidhi magaalada maka iyo raggii reer qurasheed ad soo tagtay nin addoon ahaan markaasuu yidhi ha haddii aad saa tiri waa nin qur-aanka xifdisan waa nin faraa'idka yaqaano waa nin kitaabka alle mxuu haakada wanaagiisa ayuu sheegay cilmigiisa ayuu sheegay diintiisa ayuu sheegay markaasaa kadibna wuxuu yidhi nabigeenaan ka maqlay sal lla ala slm isagoo leh ina allaha la yarfacu bihada alqur'aani aqwaama wayadacu bihi aakhariin ninkaas way cabdiraxman bn abza raximah llahu raxmatan waasica waayahay can cabdiraxmaan bn abza waxaa laga wariyey can ubay ibnu kacb wuxuu ka wariyey saxaabiga jaliilka qaariga ah qaala wuxuu yidhi ubay ibnu kacab qaala lii rasu nabig wuxuu yidhi sl slm yaa ubayow umirtu waxaa lii faray an aqra calayka inaan kugu dul ahriyo suurata kada wa kada suurad heblaaye heblaaye inaan kugu dul ahriyo ayaa lii faray qaala wuxuu qultu waxaan idhi yaa rasuul rasuulka allow waqad dukirtu hunaaka halkaas miyaa liigu sheegay oo ilah agtiisaa liigu sheegay qaala wuxuu yidhi nacam faqultu lahu waxaan ku yidhi marka eh, waxaa dhihi ninka yidhi cbdirahi bin abza yaa abalmundir waa kunyada ninka yidhi ubay ibnu kacab abamundirow fafarixta bidaalika arrinkaa ma ku faraxtay inaad alla agsi laguu sheega ma ku farxatay abcan waa su-aal iska la yaqaan inuu farxa shaki ma lahan miyaad ku farxtay nacam qaala wuxuu yidhi wamaa yamnacuni maxaa ii diidi wallaahi baan ku dhaartay wallahu alla weynana tabaaraka watacaala yaquulu isagoo lah qul waxaa tirahda nabi allo bifadlillah fadliga ale waramati raxmadiisa fabidalika arrinkaas faltafraxuu waa marka qisaduu ahri weeyaan ayadda qowska uu ka jiro aragtan sooma faltafraxuu ku farxa huwa isaga khayrun ka khayr badan mima tajmacuun waxaad ururinaysaan adduunkan weyaan qaala muamal muamil wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi sufyaana waxaan ku yidhi hadihi alqira'atu fi lxadiid qiradan ma xadidka ay kusugantay qaala wuxuu yidhi nacmaa xadiidkaasna imaam axmed ayaa soo saar waa xadiid saxiixa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi lahum lbushra bishaara ayaa u sugnaad fi lxayaati dunya adduunyada nolosheeda weeyaan waa akhyaarti xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad an cbaadat bn saamit waxaa lg radi allahu ta an arda qal wuxuu cubaada sa'altu rasuula nabiga ayaan weydiy sal slem can qowlihi qowlka alla uu yidhi lahum ayaga ay u sugnaatay albushra bishaara fi lxayaati dunya addunyada nolosheed qala wuxuu yidhi hiya ayada alru'ya asaalixa waa ru'yada suban oo yaraha almu'minu muuminku arki aw turaa lahu lmr loo arki imaam tirmidi ibnu maajah iyo daarimi fii sunanihi ayuu kusoo saaray waa saxiix weeyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi qaala aamantu qaala wuxuu yidhi fircawn aamantu waxaan rumeeyey anahu shaniya laa ilaaha mid macbuud inuusan jirin la caabuda ila aladii alihi mooyaane aamanat ay rumays bihi isaga banuu israiil reer banu israiil waa fircawn ana rabakum lacla maa calimtu lakum ilaahi hayri wuxuu meelaha dhadhac muxuu ahaa badboodaba markii dambe dhab la siiyey bal hadalkiisa dhegaysta ma waxaa weeyaan aamantu kuma aamantu anahu laa ilaaha ila allah muusan dhihin bal eega intuu daba dhigay naf hahays qaala wuxu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu shaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila aladii alihi mooyane aamanat ay rumays bihi isaga banuu israiil reer bani israiil wa ana min almuslimiin muslimiintan ka mid ah alana waqad casayta laa ilaaha ila allah xadiidka meeshaas oo kale mogta waa farxad weyn marka cadowga alla saad loo qabta adigoon xataa marka ayada joogin oon meesha ayada aanan joogin ayaad qalbiga ka qabowsanay ood farxaysaa lidalika nabigeena sal alla alay slam waa tii aad soomi jiray yowma cashuura haddaan ka so baxay maxaa loo soomaya maxaa loo soomi waa maalinta ilahi subxana wa tacala ninkan edabta daran la qabtay oo la edbiyey oo waxaa weeyaan maalinta waxaa weeyaan nebi muuse iyo nimankii calayhi salaam iyo qoomkii la gumaystay oo masaakiinta ahaa oo reer bani israiil u badbaaday subxana wa tacaala saas ayaa shukri ilahay loogu shukrinaa subxana wa tacaala xadiidka lix boqol iyo lixdanaad can ibn cabaas waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana nabiy nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi lamaa goortii aqraqa allahu alweyne uu maasheeyey uu biyaha muxuu qaala wuxuu yidhi fircawn aamantu waxaan rumay anahu shaniga laa ilaha ila aq lagu cabdinaysoladii allihii oo aamanat ay rumays bi isaga banu israil reer bani israiil faqaala jibriil wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow u bishaaraynaya falow ra'aytanii haddaad ii arki lahayd wa ana anigana aakhidun anigoo muxuua ku dhegan oo soo qaaday min xaali albaxri badda dhoobadeeda dhab soo siiyey oo fa adusu kadibna kaga gura fii fiihi afkiisa kaga gura haddaad arki lahayd laa ra'ayta amran cajiiban amar layaab laad arki lahayd wa makhaafata an tudrikuhu raxmatu raxmiista alle inaa haleesho anoo mxuu ah kabaqa afkii waan aamusinaya intaan dhoobada soo qaadan afka aan mxuu ahay kaga guri haddii aad i arki lahayd jibriil bal arka yani wuxuu gargaarayaa mxuu awliyada allah subxana wa tacaala amarka la siiyey wuxuu ka baqayaa ood mxuu ahaa e, yani dhibaysa in fircoon mxuu ahaa ilaahay waa naxariis badanya subxana wa tacaala hadduu sii qayliyo ood sii qayliyo od mxuu od in mxuu naxariista alla ay timaado oo loo naxariista markaas afkiya waxaad leeyahy dhoobadii aan kaga guray saas ayuu leeyahy nabigan uu sheegay alai slat wax aad cajaa'ib badan wa bal heerka la joogay iyo nabi muuse iyo nabi isu jiraan intiqaamka qofkan samayn afka dhoobada kaga guran waa jibriil oo muxuu ahaa muxuu ahaa ambiyada looga soo dhiibi jiray waxyiga cajiib wa cajiib wa nacam alxamdu lilah suuratu huud suuratu ma aad garanaysaan farxadda marka ilaahi subxana wa tacaala qofka muuminka cizay farxadda qofkuu farxa waa iimaan markuu maqlo qof mumin oo sharaf gaaray farxad aad farxaysa waa iimaan qof mumin ayaad ilaahay wax kordhiyay khayra markaad farxaysa waa iimaan markaad qof mxuu ahaa mumin ayaa dhib laga badbaadiy aad ku faraysa waa iimaan marka dad muminiina ayaa sharaf gaaray oo ciso gaaray oo dowladnimo helay oo wanaagsanaaday oo mxuua cadowgooda ka adkaaday aad ku faraysa waa iimaan walcagsu saxiix markii aad qof dad muminiin aa dhibooday rafaaday baahday la duleeyey la gubay aad ka xanuunsanaysa waa iimaan laakiin haddii labada lagaa waay oo tan iyo tanba aad mxuu ahaa yani noqoto yani abadan qof waxaba yaraata aan waxba dareemayni marka ayada iimaankaada dib u eeg weyaan waxyaabaha iimaanka nabigeena sal alla alay slm waad garanaysaa dadka muminiinta ay u imaadaan saxaabadii ay baahan intuu muxuu ah wejigiis isbedela guriga gala ka soo baxa wax walba baara waaye markaasaa xilli salaad ayadoo la joogda aadaan ku dhufan jiray wejigiis markaasuu yani madoobaan jira nabigeena alai slat slam markaasaa saxaabadii markaa isaga ma baahno canugkiisana ma baahna ninay xataa isku qabiilyihin ma baahna laakiin iimaankii ayaa nabiga kicina alai slat slam markaasaa la keenaya karoor raashin ah karoor ah lacag ayaa la soo dhoobi markaasaa wejigiisa kaana mudhaba dahab oo kale ayuu nabigu udhalala alai sl slam waa la socda marka arrinta ayadana ikhwaani fillah waxyaabaha alla looga dhowaada oo loogu rajo ha noqoto qofka muminiinta meel kastoo joogaan dhibka haayo xanuunku kaa haaya ogo waa iimaan farxadda aad ku farxaysa nasigooda iyo sharaftooda waa iimaan arrinta ayada marka aad iyo aad dadaalo oo muxua ah, qofka qalbigiisa aad ula socdo waaya suuratu huud qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waaqim salaad salaada og arafay annahaar maalinta labadeed daraf salaada og wa zulufan saacada oo min aleyl habeen ka mid a ah. ina alxasanaata wanaagyaalka yudhibna waxay tagiyaan oy xaqaan asayiaat xumaanyaalka ay xaqaan weeyaan xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can mascuud xaal radi allahu tacala canhu ana rajula ninba asaaba haleelay ama ka gaaray min imratin haweeney qublatan dhunkasho ayuu kuula booday dhab fa ataa rasuula nabiga alla u yimid waa naag ajnabi abcan fadakara dalika lahu arrinkaas ayuu u sheegay saxaabada nabigeena markay dhibku aad ku dhaca markiiba ay soo cararjee nabiga iman jire alai sl slam fa unzilat caleyh waxa lagu soo dejiyay nabigeena wa aqim waxaad ogtaa asalaat salaada tarafay nahaare maalinta labadeed taraf iyo wazulafan saacado min leyl habeen ka mid a ina alxasanaat wanaagyaalka yudhibna waxay tagsiyaan asayiaat xuma ina alxasanaat wanaagyaalka yudhibna waxay tagsiyaan asayiaat xumayaalka dalika arrinkaas dikra waana lidaakina kuwa muxuu alii haadihi tan manaa nabi allow qal wuxuu man camila biha min ummatii cid ku camal fasho ummadaydi ka mid a ah ayaa iskale weeyaan xadiidka lix boqol iyo toddobaatanaad can anas malik waxaa lagu radi kuntu waxaan cinda nabiy nabiga agtiisa ayaan rajulun baa u yimid faqala ya rasul rsulka allow inii aniga asabtu waxaan asiibay xaddan ay muujiba xaddin oo xad waajibiyey dabcan xad wax waajibiy ma ahaene dhunkashadaas wix la midka ay ahayd fa aqiim calay iga og qaala yasalu muusan weydiin canhu xadka wuxuu yahy nabiga muusan dhunkashadaas iskadha marka tii horma raacsan tahaye qaaluu yidhi xadarat isalaad salaad ayaa xaadirtay fa sallaa maca nabi nabi ayuu la tukaday falamaa qadaa annabiyu nabi markuu dhameeyey asalaata salaada qaama ilayhi rajul ninka ayaa u istaago ya rasul rasuulka allow innii aniga asabtu xaddan xad ayaan asiibay faaqim og fii aniga kitaabala la igu og weyaan qala wuxuu yidhi alaysa miyaadan qad sallayt ma tukaday macana annaga maca annaga sunna ma tukanin qala wuxu fa ina allaha alla qad hafara wuu ku laka dambaka dambigaada ow amaba qaala wuxuu yidhi xaddak xadkaada wuu marka saqaa'irta waxyaabahasaa lagu dhaafaa laakiin saqaayira la dhaafaa kadibna iska dhexboodbood ma ahani haddii amar ale dee biniaadamk waa gaf badan yahy hadii ay kaa dhacdo markaas ina alxasanaat yudbina sayaat weyaan wallahu aclam bismi llahi raxmaan raxiim waxaan ka soo boodnay xadiid ka lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad sida eh, toddoba iyo lixdanaad sida lai sheegay qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi lahum ayaga ay u sugnaatay akhyaartii albushraa bishaara fi lxayaati dunya addunyada nolosheeda xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can ubaadata bni saamit waxaa lagu radi allahu taala anhu ardahu qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuullah nabiga ayaan weydiiyey can qowlihi qowlka alle uu yidhi lahum ayaga ay u sugnaata khiyaartii albushra bishaara fi lxayaati dunya qaala wuxuu yidhi hiya ruya aruya saalixa taasa alru'ya saalixu ruyada suuban allatii taasoo yaraaha almuminu qofka muminku arki aw turaa lahu ama loo arka inaan soo ahriyaan u marayna wallahu aclam soo ahri sooma waay waxaan joognay marka suuratu yuusuf soo ma qowluhu tacala qowlkala uu yidhi naxnu anaga naqusu waan qisoonaynaa calayka dushaada axsan alqasasi qiso tan u wanaag badan ayaan ku qisoonaynaa qowlka alla uu yidhi tafsiirkiisa iyo sida ay ahayd ayuu muxuuha baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can sacdi bn waqaas waxaa la wariyay fii qowlihi caza wajal qowlka alla uu yidhi alif laamra tilka taas aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisa weyaan almubiin ama cadayd ina anaga anzalnahu waan soo dejinay qur'aanan qur-aan baan soo dejinay dejinnay carabiyan ee carabi ah oo luqadda carbeed ku hadli ama ku dhawaaqi lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan qaal wuxuu nazla alqur'aanu qur-aanka wuu soo degay sacd ibn abi waqaas ayaa dhihi nazla qur'aanu qur-aanka wuu soo degay ala rasuulilah buu kusoo degay sal slm fatalaahu wuu akhriyey nabigeena cala sl slm calayhim korkooda zamaanan zaman ayuu ku dul akhriyey faqaaluu waxay yihahdeen ya rasul rasuulka allow low qasasta calayna haddii aad noo qisoon lahayd faanzl allah lweyne ayaa soo dejiyey naxnu anaga naqusu waan qisoonayna calayka dushaada axsan qasasi qisatan u wanaag badan ku qisoonaynaa qala wuxuu yihi fatalaahu calayhim uu ku zamanan zaman ayuu ku dul akhriyey rasuulka allow low xadatana haddii aad noo sheekayso faanzl allah lweyne ayaa soo dejiyey allahu alla weyne nazla wuxuu soo dejiyey axsan xadiid sheekatan u wanaag badan kitaaban soo dejiyey mutashaabihan soo laablaaban kullu dalika arrinkaa dhammaantii yumaruuna biqur'aani qur-aanka inay akhriyaan ayaa la faraya mar kasta oy mxuu ah ama qiso dalbadaan ama sheeko dalbadaan ama ay dikri iwaano dalbadaan qur-aanka in la ahriya ayaa la fari weyaan qaala khallaadan wuxuu yidhi rawaadda ka mid a wazaadanii fiihi hayruhu hayrkii wuxuu ii kordhiyey qaalo waxay yidhahdeen ya rasul rasuulka allow low dakartan haddii aadna xasuusan lahayd ood nawaanin lahayd fa anzal halweyne ayaa soo alam yani ay alam yaxin miyaan la gaarin liladiina kuwii aamanuu aliinaba rumeeyey an takhshaca quluubuhum quluubtooda inay khushuucdo ama waqta khushuuci quluubihim quluubtooda xilliga ay khushuuc lahayd lidikrilahi dikriga alle ay u lahayd iyo wamaa ay u lahayd nazla uu soo dejiyey rabbigeen min alxaqi xaqa soo gaarin weyaan qaala dahabi wuxuu yihi xadiidka waa saxiix ibnu xibbaan fii saxiixihi alxaakim fii musdrakihi adiya fii mxuu fi axaadiid almukhtaara diya almaqdisi fi axaadiid almukhtaara intaas baa soo saareen weyaan qowluhu tacala qowlkaa lou yidhi wa qaalat hayta lak wa qaalat waxay hayta dhawaasho ayaa ku sugnaatay adiga marxaban xadiidka lix boqol iyo labaiyo toddobaatanaad can cabdillahi ibn mascuud waxaa la wariyey taala arda qal wuxuu hayta laka ayadda ayada qaala wuxuu yidhi wainamaa naqra'uha kamaa cullimnaaha sidii noola baray hayta laka ayay ahayd weyan qirada ayuu muxua sugaya qowluhu tacala qowlka alou yidhi xataa ida stayasa rusulu rususha xilliga ay quusatay xataa idaa goortii xataa idaa ilaa maa idastayasa rusul rususha ay qusteen xataa ida staya isku qabta hal mare xataa ida stayasa rusulu rususha ilaa maa ay qustaan xadiidka lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can curwat zubayr waxaa laga wariyey radia allahu ta anu arda raximah llah sa'ala caaishaa ummuminiin ayuu weydiyey radi allahu ta anu ardaha zawja nabiy ahayd ayaa wuxuu weydiiyey arayti habaryaray ka waran qawlahu qowlka all uu yidhi isaga waxaa dhashay asma bint abibakr ayaa dhashay caaishana bint abibakr qowlahu qowlka alle xataa ida stayasa rusul rusushi goorta ay qusteen oo wadanuu ay u maleeyeen anahum qad kudibuu in la beeniyey kudibuu ayaa meesha ku qoran waa aragtaan tana waxaa ka dambeeya aw kudibuu ma kudibuu ah mise kudibuu weyaan bitashdiid ow biayriha qaalat waxay tihi bal kadabahum waxaa beeniyey qowmuhum qolooda ayaa beeniyey qoladoodii ayaa beeniyey faqultu waxaan wallahi baan ku dhaarteen laqad istayqanuu waxay yaqiinsadeen curwihii ayaa warka wata anna qowmahum qoladooda kadabuuhum inay beeniyeen wamaa huwa bidanni malamaba ahan inay qolyaha nabi nuux inay qolyadoodqolyadii aad ka dhashay ay beeniyeen oo thamuud iyo caad iyo kulli marin danni iyo malama ahan xataa ida stayasa rusuladun wadanuu xataa ida stayasa rusulu wadannuu anahum qad kudibuu say maxuu ahaa danni meesha maba yeelo weyaan way xaqiisadeen faqaalat waxay tihi yaa curayatu curayarobow waa taskhiir curwa curwa yarobow laqad istayqanuu way yaqiinsadeen bidalika arrinka isaga oo ambiyada way yaqiinsadeen qultu waxaan idhi falacallaha waxaa dhici karta aw kudibu loo been sheegay qaalat waxay tihi macaad allah lam takun irusulu rusushi ma ahin tadunu mid umalaysa dalika arrinka isaga birabbiha rabbigooda rabbigeeda mid umalaysa ma ahanin wa ama hadihi alaaya ayadan miya qaalat waxay tihi wa ama hadihi alaaya qaalat waxay tihi hum ayaga atbaacu rusuli rususha kuwa raacay weeyaan rususha kuwa raacay ayaa laga sheekaynaya aladiina kuwaasoo aamanuu birabbihim rabbigooda rumeeyey wa sadaquuhum ayagana rumeeyey ambiyadii wa taala calayhim albalaau balaayada ay ku badatay wastaakhara canhum anasru nasriga iyo gargaarka uu kadib maray xataa ida stayasat markii ay quusatay miman kadabahum ku beeniyey ay ka quusatay oo min qowmin qoladoo ka mid ah, a ay u maleeyeen anna atbaacahum kuwoodii raacsanay kadabuuhum inay beeniyeen jaaahum nasrullah nasriga alla u marka sidii ayada ugu muuqatay ay ayadda ku fasirtay weeyaan maxalushaahidka marka waxaa weeyaan rususha markii la beeniyo amaba in la khalaas ay quustaanoo khalaas wax idiinsa socda ma lahan oy arrinta ayada malayaan marka hala beeniyo waa wada beeniyeen laakiin markay dacwada wadaan waxay rajo ka qabaan in ay wax un rumeeyaan laakiin markii ay muxuu ahaaye xaaladoodii ay gaartay xaaladee in la beeniye khalaas oy hawsha ay dhammaatay jaaahum nasruna gargaarka naga ayaa imaada weyan cancuma marka waa hadal isku noqnoqoni xadiidkan oo curwa iyo umulmina caaisha radi allahu taala an ayaa dhowr shay isku celini kudibuu miya mise kudibuuwa ayada marka waxay qabtaa kudibu bitashdiid inay tahay kudibu inay ahayn waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaa weeyaan kuwa muxuu ahaay daniga ad ku dhaca ma ahan ay leedahay ambiyadii kuwa daniga iyo malada ad ku dhaca waxaa weeyaan waa dadkii ambiyada raacsanaa taas qodobkaana way cadaynaysaa weyaan inta kale marka waa isleeyihiin naam suurat racdi qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi salaamun calaykum salaamun nabadgelya calaykum dushiina ha ahaata bima sabartum bisababi sabrikum sabarkiina awgee weyaan ahlu jannada ayaasaa lagu dhihi doonaa iyo akhyaartii ayaa lagu dhihi doonaa xadiidka lix boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can cabdillahi ibni camr bn caas waxaa la wariyay radia allahu tacala canhuma can rasuli lah wuxu ka wari sal hal tadruuni maad garanaysaan awala man yadkhul janata jannada cid gasha qof ka horrey miyaad garanaysaan oo min khalqi illahi khalqiga alle ka mid khalqiga alle qof ka horreya janno gala miyaad garanaysaan qaala waxay yidhahan allahu warasuulu aclam alla iyo rasuulkiisa ayaa og qaala wuxuu yidhi awala man yadkhulu janata jannada cid gasha cid u horreysa oo min khalqi illahi khalqiga alle ka mid a alfuqaraau waa fuqarada weeyaan kow iyo walmuhaajiruun waa muhaajiriintii oo waxaa weyaan eh, dhufaysyaha lagu sharo weyaan wayutaqa bihim almakaarih waxyaabaha xunxun oo amni darradii ka mid tahay laiskaga ilaaliyo wayamuutu axadu midkoodna uu geeriyoodo waxaajatuhu dantiisana fii sadrii xabadkiisa ay ku jirto dan uu lahaa laa yastatiicuusan awoodiawoodi karin laha yada qadaaan guditaan dayn baa lagu leeyahay guuruu rabaa wamaa ilaa dalik yani wixii ma awoodi karo weyaan fayaquulu allahu alweyne wuxuu liman yashaau cidda u min malaaikati malaigtiis ka mid a ah, utuuhum kuwa u taga faayuuhum soo salaama faxayuuhum soo salaama malaigtii alla soo dira fataqulu malagt malagti waxay dhihi naxnu anaga sukaanu samaaika samadaada kuwa degnaa ayaan nahay wakiiratika wakhiiratuka kuwa aad ka doorat min khalqika ayaan nahay oon dambaabaynin afa ta'murunaa rabbi low miyaadna faraysaa an naatiya inaan u tagna haulai kuwan oo fa nusalima calayhim aan salaano qal wuxu innahum ayaga kaanu waxay ahayn cibaadan addooma yacbuduuni yacaabudaan laa yushrikuuna ila wadaajinabiya aniga shayan waxna wa tusaddu bihim ahuquur meelaha mxuuah dhufaysyada iyo xuduudada ayaa ayaga lagu sharaa naftooda iyo dhiigoodii iyo ay mxuah ku sharaan weyaan ayagaa difaaca wayutaqa bihim ilmakaari waxyaabaa xun ayaga ayaa layskaga dhowra oo muminiinta ayagaa dhowra wayamuut axadu midkood uu dhinta waxaajatu dantiisana fii sadrihi ay ku suganta xabadkiisa laa yastatiicu laha qadaan guditaan uusan u awoodi karin qala wuxuu yidhi fatatiihim almalaaika malagta ay imaanaysa cinda dalika arrinkaas agteeda rabbi markuu saa dhaha kadib ay malagta u imaanaysaa fayadkhuluuna min kulli baabin albaab kasta ay maxay dhahayaan salaamu calaykum salaamu nabadgelya calaykum dushinaata bima sabartum bisababi sabrikum sabarkiina awgi fa nicma waxaa nicmo lahaade cuqba daare daar cirab wanaagga ayaa nicmo lahaatay weyaan imaam axmed isnaaduhu jayid suuratu ibraahim qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin rasuul ma aanan dirin ilaa bilisaani qowmihi qoladiisa afkooda ayaan ku dirnay yani rasuul loo dira carab af ingiriis inuu ku hadla suuragal may noqoni my mid soomaali loo dira inuu ku hadla muxuu sawaaxili may noqoni haba ka yaabin xadiidka lix boqol iyo han iyo todobaatanaad can abi darin waa lg ifaari radi alahu ta arda qal wuxu abu dar qala rasul rasulk wuxu yiri sal slm lam yabcad ilah alweyne sooma saar nabiya nebi ilaa biluqati qowmihi qoladiisa luqadooda umaad ilahay muxuu ahaa kasoo saari jiray nebi maxamed alayh slat slaam carab ayaa laga soo saara in kastoo ummadda dhan loo soo diray laakiin carabi ayuu ahaa wamaa arsalnaa min rasuuli ila bilisaani qowmihi aayaddii marka waxaa iswaafaqay xadiidka nabigeena sal sl imam axmed uu soo saaray matnigiisa waa saxiix ayuu leeyahay yani macnaheeda waxa w sanadkiisa waa lagu yeeli wma arslna min rasul ila bilisaani qowmihi khalaas qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi alam tara miyaadan arkin nabi allow ila aladiina kuwii badaluu badeleen nicmatalahi nicmada allow u galay kufran gaalnimo ku badelen miyaadan arkin xadiidka lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can ibn cabas waxaa radi allahu tacala canhuma qowluhu tacala markuu akhriyey aladiina kuwii badaluu badelay nicmatalahi nicmada alle kufran gaalnimo ku badeleen qaala wuxuu yidhi hum ayaga wallaahi baan ku dhaartay kufaaru qurayshin quraysh gaaladeeda weeyaan bukhaari ayaa soo saaray waadna garanaysaan bukhari adu xadidka marka soo saara war inuusan jirin marka ragga ayaga oo nicmada alla gaalnimada ku bedelo ayada liilaafi qurayshin ilaafihim rixlat ashitaai wasayf falyacbuduu raba hada albayt aladii acamahum min juucin gaajo ayuu rabbi subxana wataala ka quudiyey wa aamanahum min khawfin cabsina wuu ka badbaadiyey markaasay gaalnimo ku bedeleen suurat alxijri suurat alxijri tafsiirkeeda ayuu muxuu ahaa halkan u baab yahay qowluhu tacala qowlka alla uu man istaraqa qof dafa asamca ilaa man shayaan ma istaraqa dafa oo muxuu ahaa la booda asamca maqalka hal mar wax kusoo dafo faatbachu kadibna uu soo daba dhigto shihaabun xidig oo dambaabaro wata mubiin ee weliba cad oo daba dhigta mooyane tafsiirkeeda iyo halkaan aan ka gelayna xadidka lix boqol iyo todobiyo toddobaatanaad abi hurayrata radi allahu ta bihi nabiya nabiga u gaarsiinay wa marfuuca waa siiqaadka qaala rasul lah sal slm can rasuuli lah yabluqu bihi nabiya nabiga uu gaarsiinay hakada waa isku mid waa marfuuc yabluqu gaarsiina bihi isaga anabi nabigena sal slm siyaqda nabigeena xadiiska looga koryeelay ka mid tahay sal l slm qaala wuxuu yidhi idaa qada allahu alla weyne hadduu xukuma almra amar fi samaai samada darabat ilmalaa'ikatu malaa'igta waxay garaacaysaa biajnixatiha garbaheeda khudcaanan liajli khudcaan khuduucitaan iyo isudulayn liqowlihi qowlka alla isu dulaynaysa oo yeelaysa weyaan oo y hogaansamaysa ka silsilati silsilad oo gawaan ah ama meel dhagax ah lagu dul shubay oo kale saasay iskugu garaacayaan oo silsilad muxuu ahaa lagu daadiyey meel muxuu ahaa sibir ah ama meel eh, shimiinta lagu daadiyey oo kale weyaan ama dhagax lagu duldaadiyey qaala caliyun wuxuu yidhi wa qaala ayru qaala caliyun cali ayaa sidaa yidhi wa qaala ayruhu ayrku waxay yihahdeen wa qaala wa qaala ayruhu ayrkiina waxay yihahdeen ah. ama meel muxuu ahaa salaxa yanfuduhum dalika arinka isaga ah waxa weeyaan wuu gaaraya oo amarkaas wuu gaarayaa faidaa fuzica goortii muxuu ahaa laga soo muxuu aha qaado fazaca qofkii marka hore wuu suuxayaa xaalad adag ayuu gaari wuu isku dardarsamaya kadibna marka wixii laga dul qaado faidaa fuzica goorti laga dulqaada can quluubihim quluubtooda oo argagaxi iyo hawshi ay la wareereen laga dulqaada qaaluu markaasa waxay yidhahdaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi amarkii markuu soo baxay hal mar ayaa waxaa weeyaan ay yani garbaha isku garaacayaan oo wixii dambe hadal la maqla iyo wixii waa wada darsamayaan markaas isweydiinaya waxay leeyihiin maada qaala rabbukum rabbigeena muxuu yidhi qaalu waxay yidhahdeen qaala maada qaala rabbukum qaaluu waxay yidhahdeen liladii kii qaala ay qaala alxaqa xaq ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wa huwa alla weyne alcaliyu waa kii muxuuha sarreeye alkabiir weynaanta badan weyaan oo weynaa fa yasmacuhaa kadibna waxaa dhegta ku rita mustariqu asamci maqalka kuwuu soo dafaaya waa shayaadiintii wa mustariqu samci haakada wa mustariqu samci maqalka kuwa dafaaya haakada wasafa wuu sifeeyey sufyaanu sufyaan biyadii gacantiisa ayuu ku tilmaamay wa faraja wuxuu kala qaaday bayna asaabici yadihi lyumna gacmihiisa mxuu ahaa gacantiisa midigta faraheeda ayuu mxuuaha saa u kala qaaday nasabaha wuu taagay bacduha fowqa bacdin saas isdul saaray marka saasay isdul fuulayaan marka saasay isdul fuulayaan saas weeyaan waayahay farubama waxaa laga yaabaa adraka inuu haleelo ashihaabu dambaaburadii la tuuray inay haleesho oo mxua shaydaanka iyo wuxuu wadayba isla gubaan shaydaanka ay gubta ayaa laga yaabaa nacam farubama waxaa dhici karta adraka inuu haleelo ashihaabu dambaaburadii almustamic mustammica kii wax dhegaysanaya qabla an yarmiya intuusan kutorin ku tuurin biha kelimadii ilaa saaxiibi saaxiibkiisa ka horreeya fayuxriqahu kadibna uu guba warubama waxaa laga yaba lam yudriku inuusan haleelin xataa yarmiya ilaa uu ku tuura biha iyada ila aladii yalihi kii ka hooseeye ila aladii kii huwa asfala minhu kasii hooseeye xataa yulquuha ilaa ay ugu tuuraan ila alardi arlada warubama waxaa laga yaaba qaala sufyaan inuu yidhi oo rawaadda ka mid a ah, xataa tantahi ilaa ay ka gaarto ila ardi arlada fatulqa kadib markaasoo lagu tuuraa calaa fami saaxiri sixroolaha iyo kaahinlowga afkiisa ayaa lagu tuuraa fayakdibu wuu ku been abuurtaa macaha iyada maceeda iyada la jirkeeda miata kadbatin boqol beenood fayusadaqu kadib markaasaa la rumeeya fayaquuluun waxay yidhahdaan alam yukhbirnaa miyuusan noo sheegin yowma kada wa kada maan heblaayaso waxaa nooma sheegin yakuunu inuu ahaan doono kada wa kada saa inuu ahaan doono fawajadnaahu miyaanan helin xaqan si dhab miyaan u helin lilkelimati kelimadii allatii laga maqlay min asamai samada laga maqlay xadiidkan marka waxaa weeyaan rabbigan subxaana wa tacala markuu amar xukumo wuxuu roob ha la bixiyo wuxuu hebel wiil ha la siiyo hebel dhaqaale ha la siiyo hebel ayaa dhimani wamaa ilaa dalika amarki fulintiisii ayaa soo degi markay maqlaan malaaigta mar garba isku garaacayaan iyadoo muxuu ahaa okobaaditaan iyo waafaqitaan iyo ulin fulin kalaamka alla subxaana wa tacaala u samaynayaan markaasa waxaa weeyaan waay ilaa ay xaaladooda xaalad gaarto kadibna qalbigoodii ayaa laga faydaya oo ayagana way joojinayaan arrintii yani culayska saarnaa ayaa laga faydi oo muxuu ahaa waa yala miirsanaano dhimirkii ay kusoo noqon insaxa tacbiir amaba dad caadi muxuu aha si caadi ay noqonayaan markaas waay leeyiin ilahay muxuu sheegay muxuu yidhi markaas waay leeyin ilahay aquu yidhi warkii ad sheegay oo rabbi amarka alla ag ka yimid ay isu sheegayaan issheegitaankii ayaa ilaa samaa dunya soo gaari kadibna kuwo u tooghayo oo shayaaiino isdulfula oo sidaa isdulfula ayaa jira ilaa ay ka dhowaadaan oo inay wax soo dhegaystaanun halkaa rabaan kuwii ayaa marka mid ka mid a ah marka ah, hadalkii dhagta kusoo ridanay markuu kusoo rid kadib waxaa laga soo dabatuurayaa shuhub amaba dambaaburo waad aragteen mxuu ahaa xidigaha soo dhaca somaad arkin laga soo dabatuuri marka waxaa dhici karta xidig asaga inuu ku dhaca oo isagoo kii ka hoseeya soo gaarsiinin isagii marka la guba waxaa suuragal inuu mxuu aha intaas shuubka soo gaarin ilahay hadduu doono subxana wa tacala uu kadibna kii hoose kusoo tuura kii kale usoo tuura soo tuura soo tuura soo tuura kadibna ilaa dhulka uu kasoo gaaro marka dhulka yimaado shaydaankii marka weligiisii iyo saaxirka ayuu marka afka ugu ridaya kadibna halkii runta ahaydoo amarkii bana kor laga keenay ayuu boqol kale ku darsanaya sagaashan iyo sagaal boqol uu ku darsanaya markaasa kadibna ninkii waxaa weeyaan boqol shay uu sheegi hal shay runka noqoni hal shay runka noqoni kiyaa marka la daliishan oo leeyahay hebel ah, ninkaas waa ninkii berigii arrinkaa sheegi jira oo noqon jira soo maaha khalaas halkaas ayaa marka lagu rumaynaya marka raggan kaahinloo kuhaanta ama se xorayaalka oo saas meeshaasaa lagaa gaaray saasay wax kaa yihiin wamaa ilaa dalik in badanoo kamid beenay sheegayaan laakiin mararka qaar ayaa laga yaabaa inay haleelaan markay haleelayan waa markaan oo kale intaasna waxaa weeyaan in laisku fidneeya oo imaanka dadka lagu imtixaamo oo laisku jarab jariba ayaa rabbigan subxana wa tacala u yeelaya weyaan nacam xadiidka lix boqol iyo iyo sideed iyo toddobaatanaad can abdillahi bn cabas wa radi allahu taala anma qa u abdillahi bn cabas akhbaranii rajulin baa ii warramay oo min asxaabi nabina asxaabis ka mid ah, min ansaari ree ansaarid ka mid a ah. anahum ayaga baynamaa goor hum ayaga juluusun ay fadhiyaan leylatan habeen maca rasulilah nabiga ay la fadhiyaan sal slm rumiya waxaa lasoo tuuray cirka laga soo tuuray binajmin waxaa lasoo tuuray najmi najmi wuxuu yahay xidig axsantum rumya waxaa lasoo tiray binajmin xidig fastanaara markaasuu ifay faqala lahum rasul lah wuxuu yiri sal kuntum maxaad ahaydeen taquuluuna mid yidhaahdo kuwa yihahdo maxaad ahaydeen fi ljaahiliyati markii aad gaalada ahaydeen maxaad dhihi jirteen idaa rumiya haddii lasoo tuuro bimidli hada kanoo kale qaalu waxay dhahan allah warasulu aclam aleh rasuulkiisa ayaa ogaan badan kunaa waxaana naquulu kuwii dhaha wulida waxaa la dhalay alleylata habeenka rajulu nin cadiiman aad weyn wa maata rajulun cadiimun nin weyn ayaa dhintay saasaan dhihi jirnay fa qaala wu rasul wu sl slm fa inaha iyada laa yurmaa looma soo tuuro biha iyada limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatii noloshiisa walaakin warka lagu laadi rabbunaa rabbiga naga tabaaraka watacaala ismuhu magaciisa saramarya idaa qadaa markuu xukum amran in la fuliyo sabaxa waxaa tasbiixsada oo subxaan la yihahda xamarat lcarshi carshiga mxuuaha kuwa xambaarsan ayaa tasbiixsada uma sabaxa waxaa tasbiixsada ahlu samaa ahlu samada aladiina kuwaas yaluunahum ayaga mxuuha kusoo xiga yani isku garaacitaanka isku garaacayeen garbihii isku garaacayeen iyo tan waa is yabluqa ilaa uu kasoo gaara tasbiixda ahla hadi samaa dunya samadan addunyada ahlkeeda uu kasoo gaara uma wuxuu yidhi uma intaa kadib qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen yaluuna kuxigaan xamalat alcarshi carshig ku xambaarsan kuxigaan lixamalat alcarshi waxay ku yihahdaan maada qaala rabbukum rabbigeen muxuu yidhi fayuhbiruun ma u sheegayan bimaa qaala alla wuxuu yidhi ay u sheegayaan qaala wuxuu yidhi rawigi qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm fayastakbiru bacdu ahli اsamaa samaawaat samaawaadka ehelkooda qaarkood ayaa iswaxweydiinayaan bacda marka kale xataa yabluqa ilaa uu ka soo gala alkhabar warkii hadihi sama dunya samadan adduunyada fatahtafu aljinu jinka ayaa marka soo dafaysa samca maqalkii ay soo dafaysaa hal mar ayaa war kala soo boodi fayaqdifuuna ilaa awliyaaihim kuwoodii ayaga muxuu ah, awliyadooda ahaa awliyaai shayaan ayay usoo tuurayaan ayay ku ridayaan wayarmuuna bihi way usoo tuurayaan famaa jaauu bihi waxay la yimaadaan ala wejhi wejigiisa oo sidii ay loo soo tuuray ay dadku ugu soo gaarsiiyaan fa huwa xaqun wa xaq oo war run waa yani waa war runa waa halkii ayaga yaqrifuuna waxay ku darayaan fiihi isaga been ayay ka buuxinayaan wayaziiduna ay kordhinayaan weyaan xadiidka u dambeeya insha allah taala cashirka oo lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can abdillahi bn mascuud xaali radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abdillahi bn mascuud qaala rasul la sl wuxu yh sal slm idaa takalama allahu alla weyne markuu ku hadlo bilwaxyi waxyi samica ahlu samaa ahlu samada ayaa maqla ayaa dhegaysto lisamaai samada salsalatan dhawaaq oo ka jari silsila silsila jiiditaan lagu jiida cala safa meel sibsib ah oo muxuu ahaa smidoo kale lagu jiidi fa yuscaquuna kadib markaasay dhamaan waa suuaan waa la suuiyaa xata idaa fazica can quluubihima marka fayuscaquuna waa la suuxiya ay suuxaan falaa yazaaluuna kama zuulan kadalika arrinkaas inay xaalkooda kusugan yahay xataa yaatihim jibriilu jibriil a ah, uga yimaada xataa idaa jaaahum jibriilu fuzica can quluubihim qalbigooda ayaa marka laga faydaa oo waxaa weeyaan kashfi ayaa loo sameeya oo suuxitaanka ay ka baxaan qaala wuxuu yidhi fayaqulu waxay dhahan ya jibriil jibriil maada qaala rabuka rabbigaa muxuu yidhi fayaquulu wuxuu dhihi alxaqa ay qaala wuxuu yii rabbigan alxaqa xaq ayuu sheegay weyaan fayaquun waxay dheheen alxaqa alxaqa alla xaq ayuu sheegay alla xaq ayuu sheegay abu daawuud ayaa soo saaray xadiidkaas wa isnaadu saxiix hada wallahu aclam sala allahu waslm cala abdi rsul mustafaah